meesha dheera dhulkayaga naga u kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ba meel walba joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan gudahaan idaacadda kulmi iyo goortaan maqlaayo galab wanaagsanguda iyo dibada gudaha dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhegaysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe sidoo kale waxaan ka marneen sheekada iyo kaftanka barnaamijka galabta waxaa idinla socodsiinayaa cabdulaahi bootaan xidig iyo anigoo ifraax axmeda kama marna burhandiini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 haddii saaciibta soo dhaweynta laisla yaqaan laba soo dhaweynaa jirta ogtahay <laughs> laba soo dhaweynaa jirta bootaan waa yaqaanaa dhegeystayaashana waa yaqaanaan mhm. mid waxa waa iska baxa midna soo dhawd runtaahaydiska baxdaasmari noqotaano waraa si lagu wada waxa lagu hee soo dhawohe soo dhawood waxaa laga yaabaa warkaas inuu war adag oo aadan qaada karin uu yahay haddana inta lagu dhiibo lagu dhaho hee soo dhawow soo dhawow taas baxdi maahane tan soo dhawow waayo aada lagu xiiseynayaa dhegeystayaashu waxay leeyihiin horta burhaandiina xaguu ka baxayo toddoba waxaan waa ka wen yihiine <laughs> hadi dadku way fahmi karaan mm-hmm. sababtoo ah idaacadda barnaamijyada kale iyo wararka kale bay ga maqlahayaan ah. oo dee mogtahay inaan joogo meeshaas ah, waa laga fahmaya galab wanaagsan baa xoogaa ah, manaha galab wanaagsan le xoogaa fadhi kudurir kale aadaamahane galmahane laakiin inta kale

laba toddobaad fasaxa raba aniga laba toddobaadmsbil saas camal la iska dhe ah, adiga fiiri eh. marka hore inta la qaato mhm. eh, dadaala looga balaartaatusaale ah, ah, mm-hmm. maamulka haddaad tiraada bilaa fasax rabaa bogta walaa cumush <laughs> laakiin weligaa markaa meel fasax ka bil bil haddaa tirahda xoogaa baabalku waa ilqooreedku kaasoo fiirina mugtahay hal usbuuc la rabaa maamulaa dheheno waa lagu qoraa mugtahay hadhowna kula dheeraanino waasoo ah. telefoonanka hadle <laughs> eh, soomaalida eh. intay toddobada ku jirta maqa ugu badan carabta bil ay yiraahdaan soomaalidu caadin toddobadaas le waayaba caadintaan ka aqaan qofka ugu badana toba maalmood ka dhigta yaa aas aasay toddoba maalin walaahi horta dhaqan badan oo isbedelaa jira ani orogtidayda inta aan soo arkayaba halaha aan soo joogo afartanka sanaa kontonkan sana soo joogo nus qarnigaas ah todobadaas waa xataa baadiyaha way ka jirtay mm. hadda way jirtaa weli soomaaliya laakiin mm. xoogaa sidii loo dhaqamadiia ah xooaba isbedeleen anwaagayara waxaa xasuustaa arooska waxaa la gelbin jiray maqribkii baabuur mm. badan alasdabadhigi jiray wabuel fiore firia wagabar fior fanaane fiiriskaabuloy irdaha ku oyna waa dhici jirta ayadana iskaabuloy irdaha ku oy iyo erey kale waa dhexe oo oo xoogaa waxaan fahmaa iyadana sawir iyo waxaa la keenay mm-hmm. iyo xoogaa waxaa la dhaho jam ah. jam ah. ah. qoobka ciyaara lagu soo daray heesaa la daa tuu hee la daa daa hindiga hindiga iyo michael jackson ee lagu tuuri ma aqaan jirtay sacuudiga jirta bale ahaa <laughs> eh, hees iyo michael jackson iyo fanaan la green david iyo mm-hmm kooxdaasaa lagu toorij ma fahamta waa dambe waa isoo bedelaysay ah, mar dambe isoo bedelaysay marka hadda waxay marayaan weliba alaabaha waxyaabaha cajiibka ah waxasuusto waxaa ka mid ah gabadho kale hor saddexda waa loo tegi jiray iska dhaqan bay toddobadan hor loo tagaa shaashaa la saari jiray gabadha wiilku iska goynaa maalinta saddexda iyo maalinta todobada xaafada lagama ogola <laughs> gabdhuhu dadka hadiyadaha hore loosii qaadi jiray sida ah, sajaayad aan dhina iskooba maaha mm. salli ama darin kii loo yaqaan gacanta cawda ahaa gember gamber gamber iyo waxaa hore loo qaadi jiray iyo babis mm. iyo xaaqin mm. <laughs> waa dambe baashu waa isbedeshay waa tii mogtahay hadda scobe shiigiis ifraxa iyo alaabo saddex iyo ah. kursi caaga laga dhigay gambarka ah. ahaa marka hadda waxay mari todoba bor iskugu taga hal maalin la sameyn ah, waagii hore galbisa jiri jira hadda galbis xataa ma jira alyidhi magaalada waagii hore habaa lakala reebi jiray ah, waxaa laga yaabaa ninkuu gabadhan ul mehersado mm-hmm. saddex bilood afar bilood kadib mm-hmm. waa qalgeysto haddana arooska dhigto hadda laakiin halkii hal subiixii hal mihirina mm-hmm. ah, arooska dhacaya hoteelka waxaa la joogaa ilaa iyo sideed saaxiibeynimo qof walba hoteelka gurigiisa ka aadi doona maroodig ninkaana gacantaintays qabsadaan gurigood iska aadi doonaa hal baabuur le daartid baa <laughs> applicationka ka dalba <laughs> taxi iska baxda goorma badan ma jirta ama yar saaxiibkaa ah, shidaal ku shubee haddaad ada lahayn saana haddii la rabo waxaasoo kacaysa subaxii adoon waxayra lahayn Ah. adoo reer leh marka <laughs> xataa uma baahni ada waxyaabaha adda la fuudiya xataa xataa looma baahna gabarta daba bixisay waa ah. iska fur gabadheeda cuntay sababta jikadii waxaa taalaba ku karaab yaallaba maaha albaabkaa waa ku xiran yahabaha aadaaba joogay maxaa makhaayad looga soo degada eh, hadda ma ogtahay waagi hore inta gabar gabadha la joogi waa hadda adaaba joogtid be aad ma joogto guriga abaarta mintii aad degantaa eh, gabadha cusub markaas waa jikadu ka cabsanaysa shay uga cabsanayso saaka waxaa laga yaabaa reerkeena xalayda cidda xashow karisaa laga inta may ka xasdibcida horta sheekada noo dheeraatay misliidii ah, soo dhawaada saaxiib yaal waa galab wanaagsan barnaamijkaa dhegeysanaysaan k ln muqdishona buu idinkaga imaanaya aad iyo aad barnaamijka alaab waxaan ku daafurana mid ka mid a kaalimaha sugaanta mm-hmm. waxaan soo qabanaya haysiga ku luuqaysa qadra daahir cige oo oh, oh, oh, ilaa u naxariisto oo la yidhaahdo isha sacabka mari iyo ku dhicin ilmadu mm-hmm. rabaasatee <laughs> isha sacabka mari adaygu ubaya dhibkamo eedadi eh, kalgacaladaygubaya dhib eedada kalgacalada igu gaya dhibtamowdhibn today. dadka ururayoo isu tegay dhammaan ma ogaan karee mooye isaga ay taaganta mugta waxay ahay ma ogaan karo sagaab dareensanba marka ishacab kabanaa dhahaa naftan ku indhala ku abaajida itaa ereer kalea ku jira iyo usha maad u qaban marka waad oh, hogaamin eh, ilaahi u naxariista qadar daari eh, ku luuqeynaysa heestaan barnaamijkeena eh. galab u ahay allah u naxariistay cabdiqaadir xirsiga yamyam aa ereyda laga hayaa axmed gaaceete kun sagaal boqol saddex todobaatankii soo baxday rawaayad kuma jirin keligeed asaddex todobaatanki hadda dhowlawaa saddex laatanka heestaa riwaayadaheedii waxaa ka mid ahaa ada hadda fahamsiimaa haddaa weydiin leed xataa ma is sheegin hees walba mugta marka qisadooda laga mm-hmm. sheekeeyo mogtahay cajiibile heestaan waxaan daawaday iyadoo uu ka sheekeynayo mm-hmm. abayamyom cabdiqaadir mm-hmm. xisamiim allah raxalist qisaduu ka sameeyey marka waxay ahayd qiso aad cajiib ah, waa ka sheekeyna haddaan dhaho waqti qaadana laakiin waamaya waa la heli karaa youtubeka meelaas ka raaxaysada heesii hore laakiin ah, qiso dhabi aadba hadda heestan cudbaanku wuxuu leeyahy wiil buu ka sameeyey laakiin maadaama gabar ay qaadaysay ah. ayaa erida waxaa laga dhigay gabar ah. mooye isaga maasha laakiin waxa waay mooye dadka ururay sutaga dhammaan ma ogaan karaan mhm. mooye iyada ay ahayd marka hore marka maadaama gabar qaadaysaa luuqadhodana waay af hodana waay adu waxaad aaminsantaa luuqadaha kale in hodan yihiin laakiin af soomaaliga hodan qoraxda haa <laughs> qorox cadceed eh. libdho eh, golcad golcas aan dhehe golcas ha golcas waxaa kaloo gabal ani intaas intaa kalaan aqoon badanabtiradkabatabaa ah, sukra ka mida sukro qoraxdana la wadaa waa tahay dhanka kale maa suugaanta ku noqonaynawarleemaa wadeenaahe warleemaa wadeenaa kusoo dhawoba maxaa noo soo qabanaysaa an todobaatamanyada meelahaas la tegi karakuwaas la soo joogi karadhaqankanu bedelmo maba rabee maxaa wataa waa la soo galay guura iska dhigo marka waxaan soo qabanaya laba fanaano dhinta allah naxariista heesay ku luqeeyaan waa xalimo qaleef magool boqorada codka waxaa kula lamaanan fanaankii isna codka macaana ilaa raxmade maxamed axmed kuluc ifraax horta weli ma lagaa dhoof aniga may laygama dhoofin adu maka dhooft waa heestaaga ka hadlaysaba gabadhaaba dhoofaysaba markaan jacaylkaani dhaawacay jacaylkaani dhaalan rogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkaani dhaalan rogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhintay sandhe dhdhdhdhdhof nooli kulantee hadhan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo

amba dhiigu kama fulo dhambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dexdegay ma guure waxaan duuni ka cunaa dandha nansi keliye dhantaaliin cashaqa ah dhaqsa waanu soo noqon dhinaca shaqaa daqsa wa aanu soo noqon

soo dhaweeye malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay soo dhaweeye gaadidkana midaan dhicin dheehliayni siira dhaqsa meel walbowtaga dheeliayni siira dhaqsa meel walbowtaga dhoobnoole kulantee hadhantaalin cashaqa dhaqso iigu e soo noqo soo noqo

jacayl aan dhammaanayn jacaylaani daafin buuxiyo wadnaha galay jacaylka dalkaygiyo halkanigu dhib dhaqaa dhaqsa wa aanu soo noqon weli kulantayaha dhantaalan caashiqa dhaqso iigu soo noqo weli isaga eedana dhaqso waan usoo noqon dhowr dhowrna weli kulantayaha dhantaalan caashiqa la eedana maadaama ifraaxa ay tiri waa dhoofay dhaqso usoo noqon hore usoo tiri dhaqso ma usoo noqotay balanta oofisba maxaad keentay soo noqotay haa noo keentay soo noqotay soo noqotay waxaad si maxaad si daawid kala soo sajirin oo la qaaday waa soo socdaa iyo waa soo socdaa laba dhe samari iyo wadiga saxar la hafudaan inkastoo gabay markii dambe loogu jawaabo la yiri soo socda joog waxaa soo sidanay celi haye aad iyo haddana hees kale waxaa jirta sidana kale oo tusaale axmed qaadir ilaa naxariistee iyo xasan samatar marka oo sidaasoo kale ay leedahay dumar kale tan ku heshaamadiise dooqaaga ka adkow isna uu leeyahay dalka nabad ku sii joog caashaqana daadihii weligaa hasiimarka <laughs> iyaduna waxay ka mid ahay heesahaas oo safarka ah marka hees kaleo waxaa jirta iyadana saasoo kale dhoof caashiq samater u qaado xasan aadan mm-hmm. oo haa dherey il adaga ah, wuxuu leeyahay waaba soo dhaqaaqee dhirinaa il adaga dhabahayuu la soo maray meel ay diyaarada dhowr habeenoo dhixibo dhaqsi ugu yimid dheereeye maxaasida meel keena <laughs> oo libax ilmaha dhigay anigoo ku dhunto iga soo dhex saaree dhaayihiisu furanaa ma owliyaad ba jaceylkaa laga hadla ugu dambeyn waa ka dhahay dimanku tahay soomaaliya dhankeedii dhawaaq faraxlamo ee dhiilo kama sumarka jaceylkaas adiga laakiin waxaa taqaana waa ka saacada heestaa kasi waa ka saa doob jeceel daranayo kasi waa salaamana dhegeystayaashana ku tixno barnaamijka dhegeysanaya galab wanaagsan aad leenahay saaxiibayaal heeska gabagabada maxaa diidaya haddii la ii daayo anig kole ma kugu haysto adinka kala qabsateenaani dacwo ahay cod gacantaan ile xataa cod qarsoodiya maaha <laughs> waan u <laughs> mahadnaq nabigeysyaashan dhegeysanaya horta adaa lagaa rabaa horta intaa idinka maqnaa waxaorta aadaa u mahadsantihiin saan oo mm. dhegeysanayseen mm-hmm. intaa idinka maqnaana waa idii xiisa aad iyo <laughs> aad mm. waata heeska gabagabada waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan axmed mm. cali cigaal iyo sidoo kale maryan mursale ciise heestan waxaa la yidhahdaa damacyo ku qaadin ah. intaan ku kulmi doono sidaasii nabadgelyo